marka hadday labadooduba ka wada aamusaan aima qaato saa u qaato inuu cilo xadiisku lahayn laakiin waxyaaladayna waa bashare dhaafay oo intuu munderino ka aamusay abi daawudna uu kaba aamusay haddana dee aan xujo aan ahayn ama aan xasan martabadii gaadhsiisnayna way jiraan oo waa basharo iyaga taasma dee idlaaqeeda ma yeelanse laakiin qolooyin baa markay labadoodaba aamiskooda iskuba raaco ayay kaba dhiganaan cillo sidaasa oo xadiidka kuma sii sugani jirin e waxa weya adigu aamiskaagii daw taas maaha waana iska jirta dee iyadoo imaam nawi taa yidhaahdana kutubtiisa oo yihi axaadiis baa ku jirta daahirata dacf aan laguna kagsoomayn hadalkiisna markaa in la awilo weeye saalix uu kaba cabiray waxay ayuu hadda lamida qaarkood dee ama xataa riyaadkaba ha noqoto ama dee sharxu muhadaba gaara khaasatan inuu axaadiiste aamuskiisa un uu yidhaha dee waa abdo oo ka amuso istaadkeedu waa fiican yahiba uu yidhaha ama ixtijaajba usoo qaata sidoo xaafidba nukadka ku yidhaha bal dee intaajkan eh, kitaabka intaajkaa dee mansuur cali naasir in badan marka uu abi daud axaadiistiisa soo naqliya xagga hoose u ku qabto biisnaadin saalix wax kale maaha waa meelaha abi dawda u ka aamusay ayuu isaga ka cabiraya biisnaadin saalix ma aha un dee saalixnimo taasoo iyadna waxay yeelanaysa axaadiisu kaba aamusay inuu dee isnaad saalixa kaba cabiro iyagoo daciifa bal dee meelo qaarkood waxaa dhacay halkaa markaa dahaaroo kale waysada oo kale iyo ama waysada oo xafuriya xadiid abi daawud matigiisii ku sugan oo abi daawud uu daciifiyey ninkii lagu daciifiyeyna uu sheegay dhammaanna culimadu ay ninka wada daciifiyeen inuu kaba cabiray abi daawud baa bisanadi mustaqiim ku wariyey oo markaa waxa weeya meelaha halkaa waysada waxyaala nawaaqideeda kuba sugan oo kaleo kollay markaa cibaaradiisa biisaabin saalix ma aha idlaaqeeda ama wax taxriir leh asal ahaan ma aha marka intaas weeye laakiin kolle dee kalaamkuna waad u talkiisan kalaamkaasoo yar talkiisiyo marka wuxuu yihi fabnu salaaxi jacala maa lam yudacifu wixii aanu daciifin walaa saxa aan saxiix noqon xasanan buu ka yeelay ladayhi ay lada abi daud mac jawaazi anahu kaa u abi daud kaasi waa anahu waa maa sakata canhu abu daud banaani uu banaay macnaa ixtimaal ay ixtimaalaysa maceed iyo layadii jirto wahanun aydu wahanun dacfigii saaxiibowyo xadiiskuba uu daciif yahay taasay suurtagaltay marka wuxuu ihi fain yaqul hadduu yidhaaho shaksi muctaridi qad yabluqu inuu gaadhaa la arkaa asixata sixo lahu ay cindahu abi daawud agtiisa wakanuu kaba aamusay ilim saxiixaya waataan soo sheegnay kuwa saxiixay ku sugan ama shanta sixa inuu kaba aamuso marka waxa weye inuu saxaba gaadho muxuu xasan ugu xukumaya waa ictiraad imaamkii shahiirka ah ibnu rushay uu muujiyey maxamed ibnu cumar waa imaam reer dee markaa maqrib ahaa rixlo aada u dheerna lahaa kollay faasla ku dhintay markii dambe oo waxa weeyaan qarnigii sideedaad un qaybtiisii hore adu koob iyo labaatankiiyo mala meelaha dhintay laakiin qarnigaa kala noola rixlo dheerna uu leeyahy ilaa lix mujallad qaatay marka waxyaalihii ku urdiyo aada u cilmi badan siday yidhaahaan ibnu rushiid ayaa wuxuu ku bushiyaa tan oo wuxuu leeyahy dee xasan jeelidan ibnu salax ka yeelay un xasan xadiidka uu kaba aamuso iyadoo suurtagaltay agtiisa saxiix buu kuyo martabada sare uu yahy dee taxakum bay noqonaysaa muxuu taa ugaba yeelo ictiraad waana ictiraad iskaba xoog badan oo ciraaqibaa wuxuu ka cabiraa ibnu rushayd baa said waa mudriji walow dee sharaxa kaga jawaaba martay kagama jawaaban uga jawaabeen marka wuxuu yidhi qulnaa waxaan odhanaynaa oo taa kaga jawaabaynaa ixtiyaadan ixtiyaa daraadi waa ixtiyaa daraadi ayuu qad jacala uga yeelay ibnu salaax waxa abu daawuud ka aamusay xasanan xasan mafcuulkii labaad xasan uga yeelay oo macnaa waxa weeyaan kol hadduu dee saalix kaba cabiray waana markaa saalixnimadina saxiix iyo xasan ba ay wada noqon karto markaa oo meeshii labadoodii ay ka wada dhexayso dee martabadii sare inuu gaadhsiisan yahay wax la hubo maaha muxaqaq ma ee martabadii hoose in lagaba yeelo taas baa imika malaa dee u dhow xagga inuu dee ay noqoto in adigu xadiidku martabada horta inuu gaadhsay in lahuba ayaaba adigu aad u dhowbe martabada hooste in la loo xukumo ayaa ixtiyaadka uu ku sugan yaho kol haddii labadoodiiba ay ka wada dhexayso tii sarena inuu gaadhsiiyey makaynaan ogeyn de waxay ixtiyaadku ku sugan yahay martabadii hoose in loo xukumo xasan laga dhigo saa xasan buu wuxuu uga yeelay ixtiyaad daraaddeed waa jawaab ibnu salax ka jawaabay markaas fain yaqul hadduu yidhaha qad yabluqu inuu gaadho alarkaa xadiidkan uu ka aamusay asixata sixe lowna waa cindah manaa cinda abi daud oo manaa cinda wey abi daud agtiisa inuu xadiidku saxiixiyaa suurtagala ee muxuu xasan uga yeelay qulnaa waxaan odhanaynaa ixtiyaadan ixtiyaad daraadii ayuu qad jacalahu uga yeelay xasanan xasan uga yeelay fain yaqul famuslimu yaqulu laa yajmacu jumlata صaxiixi nubala faxtaaja an yanzila lilmusadaqi wain yakun fii xifdihi laa yartaqi hallaa qadaa fi dabaqaati taaniya bilxusni milamaa qadaa fi lmaadiya saddex baydo ama afar baydo iskuma xidhan kalle waqtigana aad u yar xidhiidhiya kuna yar baahan khaasatan iyo daaxin bal waxaanuu muslim ka soo noqonayaa siduu yahay ujeedadiisa sa daraaddeed waqti dee waxay qaadan kartaa ilaa ruuc saac ama toban allah subxaana watacaala aclam ictiraad baan soo aragnay marka imaamka la yidhaha ibnu rushayd uu ku bushiyey ibnu salaax yeelitaanka uu xasan ka yeelo ama xasan in loo xukuminayo uu sheegay abi daawud wuxuu kaba aamusay bal ictiraadka ayo jawabtii aan soo aragnay marka waa ictiraad labaad oo isna u ku tacalluqsan ayuu halkan inoo sheegayaa ka wuxu uhi sheekhu fa in yaqul hadduu yidhaaho waxaana hadalka ama ictiraadka lahaa imaamkii shahirka ibnu sayidinaas loo yaqaanay moxamed ibni moxamed ibni moxamed isaguna ibnu rushayd isku waqtiya ayuunbay oo waa qarnigaa sideeda nud ayuu tuludkiisii hore dhintay fa in yaqul hadduu yidhaaho oo muctarid uu yidhaah famuslimun muslim yaquulu wuxuu ku qowlayaa leeyahay laa yajmacu ma jamcinayo ma kulansanayo jumlata asaxiixi saxiixa dhammaantii annubalaa raggii xifdiga iyo idqaanka badnaa adkiyada ahaa ma dhamay ma kulansanayaano saxiix oo dhan agtooda lagama wada helayo faxtaaja markaa muslim wuxuu u baahday an yansila inuu u dhaadhaco lilmusadaqi waa lixadiisi lmusadaqi kii sidqi loo xukumayey ama run loo nisbaynayey kaa xadiidkiisii soo saarkiisa uu soo saaray inuu u dhaadhaco wain yakun haba ahaada kaa musadaqii laa yartaqii mid aan kor noqon ahaynoo fii xifdiga xagga marka la eega xifdigiisa iyo isqaankiisa ilaa darajati ulaa'ika nubalaa weye raggaa adkiyada ee isqaanka iyo xifdiga badan leh darajadooda mid aan gaadhayn haba ahaadeen cadaaladan iyo dee satrigan iyo sidqigan ka ay kulansadeen daraaddeed inuu kuwana xadiidkooda u saaro ayuu markaas u baahdayba markaas hallaa haddaba hallaa qadaa muu xukmiya ibnu salaax fi dabaqaati haaniya ay fii axaadiidi dabaqaati haaniya ama dee fidu macnaa calaa weeye calaa axaadiidi dabaqaati haaniya dabaqaadka labaad oo waa kuwan musadadiinta ah ee muslim markaa hoos ugu soo dhaadhacay sababtuna xadiidkii saxiixa ahaayoo kuwii nubalada dhammaantii aan laga wada helahaynba taas haddaba kuwa axaadiistoodii muu u xukmiyo bilxusni xasannimo oo uu yidhaaho dabaqada labaad marka uu muslim ka warinayana axaadiista dabaqada labaad muu xasan ka dhigo mitla maa qadaa siyaa taa ugu xukmiyey oo kale filmaadiyati xaalada hore abi daawud wixii uu ka aamusay waayo labada saniic way isshabbahayaanba taas buu idhi saddexan bayd adigu waxa weeyaan waa ictiraad adigu uu la yimi imaamka shahiirka ibnu sayidinaas la yidhaahaa uu la yimi waxaana ay tahay markaa ictiraadka adigu ama khulaasadiisu muslim baa wuxuu saxiixiisa muqadimadiisa ku sheegay qolooyinkii iyagu kuwan uu nubalada ka cabiray waa jamcu nadiir dee itqaanka iyo xifdiga badan lahaa iyaday cadaalana u sugnaatay sida maalik iyo shucba iyo xadiidkii saxiixa ahaa may wada ma kulansan oo macnaa xadiidkii saxiixa foomka ee dabaqada sare ah xagga ruwaadda xifdi iyo itqaan iyo cadaalaba xadiidkii saxiixa agtooda lagama wada helayo xadiidkoo saxiix iyaga agtooda kuma dhamma marka deeta waxa uu yidhi de waxaa deeta u baahday muslimba qolooyinkii iyagu cadaalo iyo satri kuwaasa uu markaa dee looga helayba iyagana looga helay laakiin xifdigoodu aanu xifdi taama ahayn oo isqaan sare aan lahayn sadee misaal uga yeelay yaziid ibnu abi ziyaad iyo cabdaa ibnu muslim alkhuraasaani iyo qolooyin markaa lays ibnu abi sulaym iyo qolooyinkaa oo iyagana dee cadaalo ku sifoobay laakiin istaankoodu aanu badnayn axaadiisii ay warinayeen inuu soo saaro ayuu u baahday oo iyaguna dee saxiix markaa qaybtii ah daba markaa waxaana muqadimada saxiixiisa ku sheegay horta ruwaadda ayuu saddex dabaqaba ka yeelay kuwaa istaanka badan leh esaa maalik iyo shucbaya iyo kuwa iyagu cadaalad iyo sakriba laga helay si isagu ka cabiree dee kuwa taa la wadaagsaday laakiin xifdigoodu aanu heer sare ahayn ama aanu aada u taam ahayn oo cadaa ulkhuraasaan iyo yaziid ibnu abisiyaad iyo raggaasi ay ka mid yihiin iyo kuwa iyagu matrukiina markaa wuxuu sheegay markuu kuwa hore axaadiistooda dhammeeyo ee adkiyada ama idqaanka badan leh inuu ku xigsiinayo qolada labaad iyo axaadiistooda marka ama kuwa iyagu matruukiinta axaadiistooda asal ahaan aanu u leexanahaynba ama aanu soo saarahayn taas buu saxiixiisa horta muqadimadiisa kuba sheegay waxaana jirtaa aimadu inay iskuba khilaafeen qolooyinka axaadiistooda inuu wada wariyey iyo inaanu wada warin oo qaadiciyaad qaadiga la idhaha muslim sharxay iyo imaam nawowi iyo qolooyin kale waxay ka dhigeen inuu qolooyinka dabaqada koowaad uu ku tiriyey iyo kuwan dabaqada labaad ee xifdigoodu aanu badnayn labadaba axaadiistoodii uu soo saaray ama kuwa kale iyada dee maba soo saarino isaga marka horeba sheegay inaanu soo saarahaynba taas ayay ku jiriin laakiin xaakim iyo bayhaqi iyo qolooyin kale iyaga waxay ka dhigeen un dabaqada koowaad axaadiistoodii inuu kitaabkiisa ku soo saaray dabaqa markaa dee markuu kitaabkiisaas nashriyey isagoon dabaqadan labaad axaadiisteedii soo saarinna inuu dhintay taasba iyagu kuba tiriyeenba waxaana kolley dee ishtibaah uu yahay qolooyinkaa kale markaa inuu labadaba soo saaray uu ku tegay halka dee ishtibaah uga yimiba horta qolooyinkan uu magacaabeen xifdiga iyo itqaanka badan lahayn kitaabkooda kitaabkiisa way kuba sugan yihin ee meesha ah axaadiistooda miyuu xujaystay qoladan siu kuwa ah horeba u xujaystay mise umuu xujaysan markaas waxa weeyaan dee ay a'imaduna taxaqiijiyaan waxa weeye horta qolada koowaad unbuu axaadiistooda wariyey kuwan labaadna wuxuu axaadiistooda ka wariyaa waxa kuwaa hore un taabicu noqonaya macnaha dabaqada koowaad ee maalik iyo shucba iyo dee markaas ragga la siman axaadiistoodii ay la gooni noqdeen ama dee iyagu ay warinayeen wixii shaahid ama taabicu noqonayo axaadiista qolada labaad ka soo qaada haddii axaadiis ay jiraan qolada labaaduun ay warinayeen laakiin duruqta cadiday ku yimi oo is adkaynayo markaa duruqdiisu ay badan tahay inay isna wariyaan ama iyada waxyaalihii ay la gooni noqdeen taas ma wariyo qoladase se wixii ay la gooni noqdeen adigu waxay wariyeen ba maa la gooni noqdeen ama yaana la gooni noqone uu wariyaaba markaa qaybtan labaad dee kon haddii mutaabaca daraaddeed oon weliba ku badnayn mooye si kale aanu ulaba iman dee markaa ma aha inuu axaadiistoodii xujaystay ama kitaabkiisii kuga soo saaray matalan ragga la misaariye sida cada alkhuraasaani oo nin muksira ah axaadiistiisu aada u badan tahay haddana meelo yaroo mutaabacadunbuu muslim kaga sugan yahayba marka oo uu kaga sugan yahay ibnu isxaaq oo lagu tiriyo buxuurulxadiid inuu ka mid yahay xagga axaadiista haddana meelo toddoba ama lixoo weliba mutaabacadunbuu muslim kaga sugan yahay yaziid ibn abi siyaad iyo lays ibnu abi sulaym iyo qolooyinka halkan misaalka keenaan iyo mujaahid ibn mujaahid ibnu saciid iyana iyagoo cid kale la socdun socdunbaabu ka wariyey toosba waxba ugama warin iyadoo ruux kale ay ku ladhan yahay baabu ka wariyay marka waxa weeye axaadiista qoomkan hadduu sida xujaysanayo usul ku soo saaraya kitaabkiisu aad buu intan uga badan lahaaye waa qaybta koobaad unbuu soo saaray kuwan labaadna wixii uu shaahid ama taabic uga baahdo ee qaybta koowaad axaadiistooda adigu markaa shaahida ama taabicu ah ama iyaga axaadiistoodii aada u shuuroodo durugdoodu badnayd ah buu ka wariyaa ee toos markaa ama wax usuulu xujaysaa ma jirto adaba hor taas bal wey markaa xagga ictiraadkuna wuxuu noqonayaa muslimbo kol dee dabaqaadkaa ruwaadiisii u qaybiyey oo uu sheegay kuwa koowaad iyo kuwa labaad iyo inuu soo saarayo abi daawuud markanuu yidhi wixii saxiix noqday iyo wixii shabbahayaan sheegay dee saniixiisu waa ku dhow yahay oo kaa saxiixa dee ka shabbahayana waa kasaa kan dabaqada labaad axaadiistoodii ku dhigmaya markaa ibnu salaax kol haddii uu abi daawuud wixii uu ka aamusay oo saniiciisu saniica muslim ku dhow yahay xasan uu u xukumay muxuu axaadiista qaybta labaad ama dabaqada labaad axaadiisteeda muslim ku suganna dayni way isshabahayaane xasan ugu xukumi waaye intaas weeye markaa ictiraadkani jawaabtuna waan arki doonaa haddii ala idhaah markaa eh, alfaaduma laqo fain yaqul hadduu idhaah fa muslimun muslim yaquulu wuxuu ku qowlayaa laa yajmacu ma jamcinayo ma kulansanayo oo istiicaab kuma wasamaynayaba wey jumlata saxiixi macnaa waa kula saxiixi saxiixa dhammaantii annubala nubalaau raggii adkiyadiiyo itqaanka badan lahaa jamcu nabirina macnaha raggaa itqaanka sare lihi sida maalik iyo shucbe iyo raggaas xadiidka saxiix oo dhan may wada warin oo xadiidkii saxiixa agtoodii kuma wada sugna dhammaantii agtooda kuma wada sugnaa markaa faxtaaja wuxuu u baahday an yanzila inuu u dhaadhaco lilmusadaqi waa lixadiidilmusadaqi kii sidqi loo nisbaynayey ee macnaha ujeeddadu cadaala ay u sugnaatay sanduuqaba ahaa kaas xadiidkiisiina hoos ugu soo dhaadhacuu wariyo ayuu u baahday wain yakun haba ahaada kaa musadaqii laa yartaqii mid aan kor noqon ahaynoo fii xifdihi xagga xifdigiisa iyo itqaankiisa ilaa darajati nubala aanu kor noqonaynba ha ahaadeen haddaba marka hallaa muu qadaa muu xukmiya ibnu salaax في الطبقات الثانية طبقahay في أxاadiiث طبقاaت الثانية وعalى أxاadiiث طبقاaت الثانية طبقاaتka labaad أxaadiiثtooda mslim kuba sugan بالxusن xasanimo muu ku xukmiyo mثla ma qaطاa si uu xukmiyey oo kale ugu xukmiye xasanimo في lmaadiya xaalada hore ama suurada hore o abi daawd wuxuu ka aamusay markaa wuxuu ihi sheeku soo taa ka jawaabaya ajibta waa bاctiraadka waxaad adiga dee kitaabkan ba imaka akhrisanayaa madaalibka xadiidka waxaad kaga jawaabtaa ictiraadka bianna musliman muslim fiihi ay fii kitaabi sharada waa shardiyey fiihi fii kitaabihi wuxuu shardiyey maa saxa takhriija maa saxa wixii saxiix noqday un soo saarkiisa uu soo saaro oo xadiidkaa saxiixa un inuu wariyu ku gaabsado ayuu shardiyey abu daawuud setaa muu shardiyin bal waa ka yidhi wixii wahni uu ku sugan yahay adagi waan caddayn waxaana cibaarada mafhuumkeediiy waxwaani uu ku sugan yahay laakiin waadigu aanu aad usii shadiid ahayno uu sheegayo oonu caddaynahayn inay jiraanba ee famna adigu manci kol haddii muslim taa shardiyey an yuxadda in loo dhaadhiciyo axaadiistiisii bidilxusni waa xasannimada kii u saaxiibkaa martabadiio axaadiistiisii dee xasan markaa loo xukmiyo martabada xasanka hoos loogu soo dhaadhiciyo antuna waa mastari walow inay ay taallo marka waxa weeye in xadiidkii xasankaa martabadiisii loo soo dhaadhiciyo iyada ku markaa xukum maya manci wey marka xasilku waxa weeyaan dee muslim dabaqaadka koowaad axaadiidtooduu xujaystaa dabaqada labaadna taabic iyo shaahid buu ula yimaadaa axaadiidtooda wixii dee tawaabic iyo shawaahid buu ula yimaadaa amaa abu daa-uud isagu dabaqada labaadna iyo bal kuwaa ka yar hooseeyana axaadiistooda usuushu ku wariyaa ixtijaajna waa ula yimaadaa saa daraaddeed baa kitaabkiisu sharda saxiixa aan u gaadhsiisnaynba muslim markaa wuxuu shardiyey inuu wixii saxiixa uu soo saaro qoladana wuxuu ka soo saaraya axaadiistooda wixii ama duruq badan leh ee taa ku saxiix noqday ama mid kale oo qolada hore ay wariyeen un ayiidaya ama xoogeynaya shaahida ama u taabic ee wax iyaga toos iyagoo usuul ah oo ama ay la gooni noqdeen ama duruq tacaduday kabta aanay lahayn iyaga kaba soo saaraa ma jirto abu daawud sataamuu shardiyin waxyaalaha ani ku sugan yahay ayuu markaas soo saara oo uu ka aamuso qayb badan raggaas axaadiisoodana yaziid iyo lays iyo raggale markaa uu toos buu u soo saaraa usuushiisuu ku soo saaraa waana xujaystaa ee markaa waxaad iyada tii muslim waxaan loogu xukumahayn iyada xasannimo raggana axaadiistooda ma xujaysanayo sixana waa shardeeyey abu daawud se axaadiistooda u xujaystaa sixana ma shardiyo saa daraaddeed baan markaa labadooda ay u kala duwan yihiinba taas baa markaa jawaabtay noqon ajib jawaab bianna musliman muslim sharada inuu a ah shardiyayo fiihi kitaabkiisa dhexdii wuxuu shardiyey ma saxa takhriija ma saxa weeye weri uu wariyo wixii saxiix noqday un famnac manci an yuxada in la dhaadhiciyo hoos loogu rido axaadiistiisii in baytalean baan ka dhigayna masariya lidilxusni waay waa xasanimada kii u saaxiibkaa loo dhaadhiciyo markaa wuxu uhi sheekhu fain yaqul fi sunani sixaaxu mac daciifya ah walbagawiyu qad jamac musaadixan wajacala alxisaana ma fi qulna silaaxun yuntama fain yaqul hadduu yidhaha ku muctaridi uu yidhaaho fi sunani kutubta sunanta ah aصixaaxu axaadiisa صaxiixa ku sugan mac daciifiha mac daciifi axaadiisi axaadiisa teedii daciifka ahayd iyaday laba jirto taasna lala qabo wاlbagawiyu imaamkii bagawi qad jamaca wuxuu ururiyuu alifay masaabixan kitaab masaabiixu sunna uu ku magacaabay ayuu alifuu ururiyey wajacala wuxuu ka yeelay alxisaana kuwa iyagu xisaantaa wuxuu ka yeelay ma axaadiistii fii sunanin sunanta ku sugnaa taas ayuu ka yeelay taasna waa istilaaxaan la garanahaynba axaadiista sunanta ku suganna ma ama xadiidku xasannimo marka loo xukminayaa maaha macnuu inuu kitaabka sunan sunanta kutubtaa sunantaa ku sugan yahay sunantii axaadiista saxiixa way ku sugan tahay kuwa xasani way ku sugan tahay kuwa daciifina way ku sugan yihiin bal kuwa la inkiraa ku sugan isaguna waa kan xasan uuna xadiidkii sunanta ka cabiray oo loo qaadanayo dee xadiid kastoo markaa iyaga ku suganba inuu xasan yahay balse haddii uu yidhaahaba oo markaa uu yidhaha de waa istilaaxaan la garanayso ibnu salaax kaba cabiray amase nawowi kuba soo aragnay taqriibkiisi inaanu sawaab ahayn ba inda daciifna waa ku jiraaye balse haddii shaksi muctarid yidhaah waxaad kaga jawaabi iyadna ictiraadka waa kanoo qulnaa waxaan odhanaynaa istilaaxun xaggoo soo saas ay tahay lawaana dee sida daahirka oo waxaa baqawi la yimi istilaaxun istilaax weeye istilaaxaasoo yuntama loo nisbaynayo uun ama dee isaga dee isaga unu nisbo sheeganayo loo nisbaynayo isaga wey oo kitaabkiisa gaar ahaan ee maha istilaax camal oo labadan baydna wuxuu inoogu sheegayaa imaamka baqawi la yidhaah waa nisbo meel baqa lagu magacaabi jiray loo nisbeeyey oo bilaadii khuraasaan iyada ku taalay magaciisana xusein ibnu mascuud ayaa la yidhaha alfaraa bu moxamed muxisunna waana nin xaafid ah oo faqiiha oo mufasirah mujtahid ah oo dee macruufo kitaabka masaabiixu sunnana waa leeyahayoo kitaabkan mishkaat almasaabiix la yidhaha waa kitaabku kaasi uu talkhiisba u yahay ama tahdiib uu u yahay waxaa kalu leeyahay kitaabkan aada u mufiidkae sharxu sunna la idhaha madbuucay lix iyo tobanka mujalad laguma madbuceeyey waxaana fiqiga shaaficiyadana kutub aada u mudan sida tahdiidiya ayuu ku leeyahay tafsiirkana kitaab tafsiir oo macaalimu tanziil la idhaha isna madbuuca waa leeya waa sheekh adugu markaa aada xagga xadiid iyo fiqhi iyo markaa adugu tafsiirba imam ku ahaaba sidaad xaggiina gaadhay shan boqol iyo lix iyo tobankii hijraduna dhintay baqana waa nisbada albaqawiy imaamkaasa kitaabka masaabiixu sunno la yidhaaho uu leeyahy ayaa istilaax u khaasa ayuu isticmaalaa laakiin uu sheego muqadimadiisu ku dhameeyo kol hadduu shaksigu istilaax gooniyo samaysanayo oo uu kitaabkiisa meel ka mida ku caddeeyo sian dee hadha kitaabkan dhexdiisaba ugu tegi doono wax maanico ku sugani ma jiro labsi kama imanayo kol hadduu caddeeyo markaa kitaabkuu ku sheegaaba bilowgiisa inuu dee matalan axaadiidta bukhaari iyo muslim ay wariyaan saxaax ka cabirayo oo macnaa halkuu bukhaari iyo muslim ka odholaa cibaaradan ka cabirayo axaadiistii kutubta sunanta ku sugnaydna halkuu abi da-uud iyo tirmidi iyo nasa- iyabaa wariyo odhan laha ayuu xisaan ka cabiraa marka awqaadda qaarkeedna wuu sheegaa dacfigood iyo waxyaalahaas uu sheegaa waxaanu yidhaha haddii dee dacfi uu kuma sugan yihiyo waxyaalahaasna waana caddayn wixii adugu munkaryaale kutubtaa dhacayna waan ka daynayaa waan kaba tegaya taas buu istilaaxaasu kitaabka bilowgiisa kuuli marka arrinta maxay noqotay xisaan dee markuu ka cabiraya ama xasan xadiidkii odhanayo xasanku dee xuduud buu lahaa ama xad buu lahaa aynu soo maray istilaaxan caam ahaaneed aynu soo aragnayna ma waafaqsano taas waayo xasanku ma aha inuu kitaabka xadiidka abi daawud ama tirmidi ama nasaa-i ku sugnaado ee waa mid xadiidtee shuruud gaar ahaaneed laga helo ahaa iyaga waxa ku suganaa wax ka heer sarreeya wax ka heer hooseeyaba wuu leeyahay xasanka marka tan buu la yimi oo tan baa lagu bushiyo la yidhi waa isilaaxaan la garanayn labsiya ihaam ka imanayo markaas suyuudi baa taa ka jawaabayoo arrintu waa isilaaxun waanu caddeeyey isilaaxana mid caama maahe waa mid isaga u khaasa marka laga kitaabkiisan gaar ahaaneed ee masaabiixu sunna la yidhaaho ayuu gaar ugu yahay markaa koladu wuxuu isilaax yahay isilaaxina u caddeeyey dee isilaaxa laguma murmo la mushaaxata filistilaax ba yidhaahno wixii isilaaxyaa muran kama yimaado marka waxa weeye waxaa lagu tiriyo inuu dee waxa qalad weyn galay ama waxaan sawaab ahayn uu la yimid say a'imadii dee ibnu salaax iyo imaam nawiba way ku inkireen taase maaha kaladuu isilaaxiina caddeeye kitaabkiisa bilowgii ay tahayna markaa isilaaxana aan muran ka iman meesha wuxun baa la ogaanayaa isilaax khaasa oo kitaabkiisana inuu yahay oo halkuu markaa fudaysi halkuu dee abi daawud iyo tirmidi iyo nasaa-iya oo dhan loo cibaaradan ka cabirayo oo markaa wixii daciifana isagii baaba caddaynaya marka taas way waa isilaax gaaraanee isilaaxyadna laguma murmo intaas way labada bayd ka wuxuuhi fain yaqul hadduu yidhaaha shaksi muctaridi fi sunani kutubtii sunantahayd asixaaxu asixaaxi bay taale asixaaxu axaadiidu saxiixa ku sugan mac daciifiha mac daciifi axaadiidi axaadiidta dee daciifka ahayd iyadoy laba jirtoo taasna lala qabo walbaqawiyu imaamkaa baqa meeshaa laydhaa loo nisbeeyey qad jamaca wuxuu ururiyey masaabixan waa tasriifku dee waa loo masaabixa waa kitaab masaabiix weliba laydhaah ayuu ururiyu alifay wajacala wuxuu ka yeelay alxisaana axaadiista xisaanta ah maakiibuu ka yeelay fii sunanin sunanta ku sugan oo xisaan buu odhanayaa uu ka cabiraya axaadiistii sunanta ku sugnayd marka haddii saaba uu yidhaaho waana dee silaxaan la garanayn uu yidhaaho waana waxaan toosayn uu shaksi muctarid yidhaaho qulnaa waxaan odhan anagoo taa ka jawaabayna istilaaxun haadakani istilaaxun istilaax weeye yutama lahu ay dee yunsabu ilayhi khaasa isaga gaar ahaan un loogu nisbaynayo kitaabkiisaa wey abi daawuud buu dib ugu laabmay haddana wax ku tacalluqsanoo wuxuu yidhi yarwi abu daawuud aqwaama wajad uma daciifa xaytu hayrahu faqad yarwi wuu warinayaa abu daawuuda abu daawuud aqwaamaa kiika ugu xoog badan wajada u hela ayuu kitaabkiisa ku soo saaraa uma daciifa haddana daciifku warinayaa xaytu meeloo faqada uu waayo hayra wakayra daciifi daciifka waxaan ahaynba uu waayo taas wey abu daawud waa ti aan shalay kala soo hadalay se sheekhiisa axmedna xadiidka daciifkii isagaa kaga horeeya agtooda qiyaaska iyo ra'ya rijaal kagaba horeeya marka waxa weeye markuu dee kitaabkiisana abwaabtiisa dhigto horta wuxuu ku dadaalaa axaadiista baabkan ku soo aroortay ka ugu asaxsan ama ugu xoog badan inuu sheego taas buu warinayaa haddaba hadduu axaadiistee xoogle ama saxiixaba waayo ama xasan martabadiiba gaadhsiisan baabkiina axaadiista daciifii ay kuba sugan tahay waa sheegaya iyagana oo baabkii uu ku soo saarayaaba xadiidkii abwaabkii buu ku warinayaa isagoo dee inta badan islaasimiyey dacfiga badan inuu caddeeyo caddayntaasi ama ha dhacdo ama yaanay dhicinba oo dee saasi laakiin waxa weeyaan isagoo daciifka inuu caddeeyana dee inta badan ku dadaalaya kii dacfigiisu weliba badnaa ayuu la yimaadaayo marka waxa weeyaan adigu baabkii haddii aanu axaadiida oo daciifa mooye wax kale oo ku soo arooray aanu helin iyadaa agtiisa kaga mudan qiyaaska iyo araa arijaal imaam axmed nafsu ahaayo xadiidka daciifkii haddii <clears throat> dee wax kale aanu baabkii ku soo aroorin wax caaridaya oo ka hor yimina aanu jirin isagu waa qaataa oo waanu dee xujaysanaya u qaadanayaba haddaba saasoo kale weeyaanoo taas buu wariyaa weeyaan abi daawud saasay markaa dee istilaaxiisa taasba kamida wey waatan shalayna waxyaalaha ku tacalluqsan amskiisa iyo umuuro kala soo aragna axaadiidiisu dee qaybahay u kala baxaysana oan soo sheegnay markan aamuso bal iyadoo dacfi jiro sababta aamuskaasna hatii aan shalay soo yarshaarnay yarwi abu daawuuda aqwa maa kii ka ugu xoog badan buu warinayaa wajada uu helo uma daciifa haddana daciifkuu warinayaa xaytu meelo faqad u waayo kayrahu qayrkii way <clears throat> wanasa-i man lam yakunu itafaqu tarkan lahu walaakharuuna alxaqu way wanasayay wanasaa'iyu imaamkaa nasaa-i la ydhaaho e meeshaa nase lagu magacaabay khuraasaan ku taalo loo nisbeeyey axmed ibnu shucayb man lam yakunuu itafaqu <clears throat> imaamka isaguna saa la yidhaah isaguna wuxuu soo saarayaa uu warinayaa ama dee yukhrijuwa wuxuu soo saarayaa axaadiisa man shaksi axaadiistii buu soo saari lam yakunuu aanay ahaanin ittafaquu kuwa isku waafaqay tarkan ka tegi lahu isaga laga tago waa calaa tarki weeye ka tegiisa kii aanay isku waafaqeenba uu soo saaraa nasaa'ina isna waa dee kutubta sunanta ah kitaab ka mid ah markaasna uslubkiisa iyo axaadiisiisu ay u fiicayn habku usoo dhigtaa marka waxa uu halkan inoo sheegayaa in isaga nasaa'ina madhabtiisa ay tahay raawi kasta oon muxadisiinta isku waafaqin kadegiisa laga tago inuu wax ka wariyo dan cibaarada daahirkeeda eegno dee waxa bay noqonaysaa raawiya haddii in badanay daciifiso laakiin la helo un cid muxadisiinta ka mid ah oo xoogaysta la helo dee iskumay waafaqin markaa raawiyanka tegiiso inuu xadiidkiisa soo saarayo uu kitaabkiisa ku warinayo taas bay cibaarada daahirkeedu tahay oo markaa dee waaba madab aad kuwii hore uga sii waasacsan uga tasaahul badan oo ah dee ruwaadda in badan oo ka mida ah, ayaa iyadoo aada loo daciifiyey haddana la helaya ka shaksi ama laba xufaadii axaadiista ka midoo ama shanigiisu ha kaba qarsoonaado ama dee waxyaalahan iyaanu aqbalin bee isaga xoogeeyo taqwiyeeyey marka dee taas haddii la yidhaaho dadka caynkaasi wax ka warinayaana waa inay dad aad u badan oo dacafo ah laakiin ciduun ay xoogaysay kitaabkiisa oo axaadiistooda uu ku wariyo taasba markaa dee madhab baa loo arkaa inay aad u tawasuc ugu badan tawasuc badan leh balla waa soo ka cabiro ciraaqi oo markuu beydkan beyd ku dhow uu soo sheegay ayaa madhabun muttaصico buu ku khatimaa waa madhab dee muttaصic ama dee adugu tasaahul badan leh ama waa dee adugu kuwa hore ka waasacsan oo kuwa hore ay kaba cidhiidhisan yihin laakiin waxay yidhaahaanba kitaabka nasaa isaga kutubta sunanta ugu markaa raawi majruuxa iyo xadiidka daciifaba yar oo abi daa-uud iyo tirmidiba uu ka daciif yar yahay xagga ruwaadana waa ka marka la eego ruwaadda la jaraaxeeyo kutubtaa kale ku sugan ayaa iyaga ka badan markaa kuwa kitaabka nasaa-i ku sugan oo isaga kutubta sugantaa ah guud ahaan rajul marjuruuxa iyo xadiidka daciifaba ugu yar rag abi daa'uud iyo tirmidiya ay wax ka wariyeenna axaadiistooda waa iska ilaaliya bal daa'ifooyin kuwa sugan saxiixayn oo isagu kaba joogsada axaadiistoodana way jiraanba waxaana markaa xaafid ibnu xajar uu dee tan kuba fasiray walow sheekiisu halkaa madhab ulmutasac alfiisisa ka cabirayay ijmaacan inuu ijmaac khaas ahaaneed iyo ijmaac caama inaanu ahayn waa ijmaac khaasa ah, ee maaha ijmaac caama oo wuxuu markaa yidhiba bal dee dabaqaadkii nuqaadii axaadiistii ayaa waxay kol dabaqo kastaaba kulansatay mid mutashadida iyo mid muctadila marka dabaqadii koowaad oo kale wuxuu ka dhigay shucbatu iyo sufyaanu thawri shucba waa mutashadid halkan marka la eega naqdiga rijaasha muctadil waxaa saxiga haddana yaxya ibnu maciin iyo axmed ibnu xambal yaxya isagana mutashadid ah axmed ibnu xambal baa halkaa muctadila waxaa soo raacaya haddana bukhaari iyo abuxaatim araazi abuxaatim araazi aad buu mutashadid ugu yahay halkan markaa aad buu tashadud badan buu leeyahay xagga naqdiga rijaasha bukhaarina muctadil weeye marka waxaa isaga nasaa madhabtiisu ay tahay qolooyinkaa dee waa dibaad ijmaac khaasa un imika ama imika la sheegayaaye haddii inaan xadiidkii dee ilaa laba sida dabaqaadkaas oo kale ama dabaqa markaa dee rijaashii nuqaada ahayd ee kuba sugnayd iyagoo isku waafaqa tarkigiisa un mooye xadiidkii inaanu kaba tegayn raawiga markaas soo raawigiisa isku waafaqa mooye oo masalan haddii xadiidkii raawigii shucba daciifiyo sufyaan thawrina aanu daciifina uu tawsiiqiyo waa maaha ismaax dhan oo in dee ruwaadii o dham ay isku wada raaceen maxfaadima shucba ayaa daciifiyo tashadud lagu yaqaano markaa sufyaanna ma daciifin markaa kaa xadiidkiisii kama tegayo waayo shucbana tashadud buu leeya ninkii ixtitaalka lahaana waa kan tawsiiqiyey haddii intuu yaxya alqadaan uu daciifiyo cabdiraxmaan ibnu mahdi uu tawsiiqina suurada caynkaasa kama tegayo haddii matala axmed ibnu xambal iyo yaxya ibnu macin yaxyana uu daciifiyo axmedna uu tawsiiqiyana sidaas oo kale dii bukhaari intuu tawfiiqiyo xaatim uu daciifiyo markaa kama tegayo waxa weeyaan markaa waa ijmaac khaasaaneedoo waa dabaqadan dee nuqaadeeta mutashadid iyo muctadil kulansatay hadday ninkii isku raacaan dacfigiisa ma soo saaraya xadiidkiisii laakiin iyadoo dee ninkii mutashadidkaa daciifiyey oo rag dee siqaada ay daciifiyaan iyagu ninkii kale muctadilkaase uu tawfiiqiyey suurada caynkaasa kama tegayo markaa ijmaacani maaha ijmaac caam itifaaqoodii dhammaan maaha waayo rag abi daawud iyo tirmidi ku sugan oo barhkood ay tawsiiqiyeen buu iskaga tegey bal dee rag bukhaari iyo e muslimta ay wax ka wariyeen warintooduna ay tahay tawsiiqin ay e iyagu tawsiiqiyeen oo axaadiistooda ka tegay baa jirta ee waxa weeye markaa waa ijmaaca khaas aho e waa ibaaxa dabaqaadka nuqaada ah labadaasa dee dabaqada muctadila ee mutashadid ay kuwa sugnaayeen ilaa isku waafaqaan ninkii kama taagaya xadiidkiisa inuu soo saaro waa taxaqiqa xaafidnu xajar kitaabkiisa markaa nukadka uu ku leeyahay ama muqadimada ibsalax dee nukadka uu leeyahay eh, markaad saa ku tacalluqsan kitaabka wanasa-i nasa-ina yukriju wuxuu soo saarayaa oo warinayaa xadiida man shaksi xadiidkii lam yakunuu aanay ahaanin itafaquu kuwa isku waafaqay tarkanka teg lahu ay calaa tarkika tegiisa kuwa isku waafaqaan waalaaakharuuna alxaqu bilkhamsati ibna maajatin ibna maajahin qiila waman maasabihim fa ina fiihim uu wahan marka wuxu uhi walaakharuuna kuwo kaloo muxadisiin ah oo kuwa usuusha shanta ka dhigay aan ahayn haddaan aakharuun nidhaahno ama walaakhiruuna kuwii dambe wafta akhiriti macna alaakhir oo ismu faacil adhigo adigu waa kuwii iyagu markaa adugu dee waxa weyn awal wixii qaabilayey ama deeca ahaa muqaabilkiiso aakhiriinta waa ku iyagu dambe mutaakhiriin manaa muqaabil awal wey ku iyagu dambe mutaakhiriintaasna dee ibnu daahir iyo wixii ka dambeeyey alxaqu waxay haleeshiiyeen bilkhamsati shantaa kitaabee usuusha ah dee labada saxiixayn iyo saddexdan kale asxaabu sunan waxay haleeshiiyeen oo usuusha ay ku dareen ibna maajah imaamka imaamka ibnu maaja la yidhaaho maxamed ibn yasiid kitaabkiisa sunanta ah adigu dee sarfintan la sarfiyey ibna maajahin la odhanayaa waa wasanka daraaddeed kollay taadu iyadu dee markaa ma toosno unta imika in la aqriyaa maysna qolooyinkii dee soo naqliyaysa maxamed faad cabdilbaaqi qolo inta inay tahay tan aad bay ugu inkiraanba in maajatin ay bannaan tahay ibna maajahin ibnu maaja waxa weeye ayay ku dareen oy haleeshiyeen taas wey oo waxa weeyaan waqtiyadii hore ama a'immadii hore ususha dee shantaa waa kuwa kaba cabiro nasaa iyo abi daawud iyo tirmidi iyo labada saxiixayn ibnu maajana raggaa hore kumay darin taas kumay darin sababta ugu dari waayeenna axaadiid badanuu la gooni noqdo aad u daciif way jiraan muwaad badan oo xataa kuwii amaakinii lagu tumayo ama sariqatulaxaadiis oo axaadiistooda uu wariyaano way jiraan oo arrintaa daraaddeed oo aanu dee heerkoodii gaadhsiisnayn ayay ugu dari waayeen laakiin waxaa markaa wax ku dara usuulsha ugu horreeyey ibnu daahir imaamka la idhaah kitaab adraaf uu leeyahay ayuu iyaga markaa isagana la sheegay adraaftiisii buu la sheegay markii dambey qolooyinkii kalena ku raaceen sida dee saaxibulkamaal almaqdisi iyo markaa misdi taadiibulkamaal iyo qolooyin kale iyagu markii dambe kuba raaceenba oo taas bay adigu adraaftii kutubul adraaf iyo kutubu taraajim oo irjaashiisii soo dhigteen iyo waxyaalahaasay usluubshii raaciyeen bacd alculamaana isaga halka bedelkiisa muwadaabay ka dhigeen ay kutubta kuwa lexeeyaan sadee ibnaasiir iyo rag layiaaheen markaa rasiin baa uga horreeyay oo kolley waxyaalo badan oo isagu la gooni noqday oo nusuushaaba ku sugnayn kitaabkiisa jaamicu rusul ayba dhacdo markaa kuwa qaarkood dee waxa weeyaan dee kuwo kale ayay halkiisa geliyeenoo barhkood noo tilmaami doonee laakiin adugu qolooyin muxadisiinta ka mida ah, oo khaasatan raggii dambaa ah, ayaa kitaabka ibnu maaja ususha ku daray markaa sababtay u doorteenna waxay ahayd muwada marka la eego ma badnaa axaadiista uu la leeryahay kutubta shantiina axaadiis kooban bay noqonayaan laakiin ibnu maaja ziyaadaad badan buu leeyaoo usushaa shantaaba uu la dheeryahay oo wax dee markaa saxiixa iyo waxaan saxiixanba yeelan karto ziyaadadiisa badan daraaddeed ayay ugu soo dareen markaas oo dee ay muwadda ugaba reebeen oo ziyaadadiisa uu kutubtaa la dheeryahay aada uga koobnay marka intan buu noogu inoogu sheegayaao walaakharuuna kuwa kale oo kuwa ususha shanta ka dhigay aan ahayn ama walaakhiruuna kuwii dambe ee muta'akhiriinta ee muxadisiinta ka mid ahaa alxaqu waxay haleeshiiyeen oy raaciyeen bilkhamsati shantaa usuusha ibna maaja ibna maaja sunantiisa qiila waxaa la yidhi waman maaza bihim fa ina fiihimuu wahan oo waxaaba la yidhi oo markaa waman ruuxii maaza soocay ina maaja bihim ay canhum iyaga ka soocay ee kitaabkiisa aan kutubta usuusha aan ah raacin aan la xidhiidhin ee kuwaa tuuladooda aan ku darin fa ina fiihimu ay fa ina fiihim ruwaaddiisa uu isagu la gooni noqday fiigooda waxa ku sugan wahanan calaa luqati rabiican wahan dacfi ismiina hadduu yahay dacfi baa ku suganoo saa daraaddeed baan loo raacin waase se iminka shaarixani uu kuba sharxay weeye oo iminka uu kuba sharxay ama waman maaza oo si isaga shaarxan sharaxa adigu markaa kale iscafu dil wadar ayaa waxaa ku sugnay waman naasa waman duul waxaa la yidhi waman duulkii maasa uu la gooni noqdayoo ibnu maaja isaguu la gooni noqday weeye bihim iyaga uu la gooni noqday macnaa ruwaada ahaa ee uu ruwaadan kale ee kala gooni noqday usuusha shantaa ah ku sugan fa fiihim uwan fa fiihim kuwaa dhexdooda waxaa ku sugan wahanan dacfi baa ku sugan adag labada cibaaro farqiga udhaxaynaya tan dee waman ruuxii meesha soocay ibnu maaja bihim ay canhum usuusha ka soocay usuusha aan raacin sababtua dee uusoo soocay ee uu raacin waayey fa fiihim waan ama waman maada imta waa kuwii uu la gooni noqday ibnu maaja bihim iyaga uu la gooni noqday u kala gooni noqday kutubtaa usuushaa ruwaadooda fa fiihim waan kuwaa wax baa ku sugan adugu markaa waa kollay dee waa laba cibaaro oo aada u mafhuum ah xagga macnahana waa isla midu dee in quwaadiisa bacsi uu ku sugan yaho sababtaa loogu dari waayey taasunbuu markaa macnuhu noqonayaaye bal taas baa qolooyinka ku dari waayey kitaabkiis ama aan ku darin usuushu waxay ugu dari waayeen tan waydo ruwaadda oo isaga uu la gooni noqday ee uu kala gooni noqday usuusha ayaa rag badan oo ducafaa bal barhkood dee kadib lagu tuumaysanayaa min sariqat laxaadiis ku sifeeyeen ayaa kuma suganoo saas bay uga sooceen wey wuxu uhi sheekhu tasahla aladii calayha aطlaqa صaxiixata wadaarimi wاlmuntaqa tasaahala manaa tasaahul buu la yimi aada u sariixaba aladii kii adlaqa idlaaqa calayha sharaxan aan haya waxay ugu sugan markaa calayha calaa sunani ibni maaji wa sunanta ibni maaji kolodii dee dacfigaa badani jiro ninka صaxiix ka cabiray waxa weeyaan waxaa tasaahul badan buu leeyahay shaaruxna wax kale soomuu dhigan waana kolli dee sharaxa kalena waxa ku sugan ba isaga markaa cusub inuu calayha calaa kutubi sunan kutubtaa sunanta dhammaanteedba ama bacdigeed waana kollay qowl aada u wajiho wuxuu waji ku yahay dee kuwa kale cid baa saxiix ku idlaaqday shantood dhanna saxiix lagu wada idlaaqayay ibni maaja gaar ahaan cid markaa saxiix ku idlaaqday ayaan jirin welibana markaa baydkan bayd aada ugu dhow ama dee baydkan sidiisa ah oo ku sugan halfiyada ciraaqina ciraaqi iyo sakriya alansaariba labadooduba waxay ku sharxeen un waa calaa sunan weeye tasahal markaa caleyha adlaqa iyadna waa kuba sugnaydo waa kutubtaa sunantaad guud ahaan ama bacdigeed ninkii ku idlaaqay saxiixatan iyo axaadiis badan oo daciifa ku sugane tasaahul buu la yimi oo tasaahul sariixa ayuu la yimi waxa weeyaan aimada qaarkood ayaa abi daa'uud waxay ku magacaabeen saxiix waa abi daa'uud iyo nasaa oo wada jira ayay ku magacaabeen saxiix tirmidina waabatan xataa imanka dabacaad dee shahiira aljaamicu saxiix ay kuba qoranta dushiisao laguba idlaaqo silafi xaafidkii la odhanayaaba yidhi mashriq iyo maqrib cidda kuba suganba waxay isku waafaqeen usushaa shanta ah markaa waxaa ku sugan inuu saxiix yahay bay iskuba waafaqeen adugu bal markaa rag markaa adigu wax dee saasoo dhanna way ugu wada idlaaqeen kuwa qaarkood sida tirmidi iyo nasaa-i abidawd mid kastaba gooni ahaantiis ama iyagoo laba laba u socdana ku idlaaqa saxiixba marka waxaasoo dhami tasaahul weeyo axaadiid saxiixana waa ku sugan yihin kuwa xasanina waa ku sugan yihin daciif baa ku sugan bal munkaryaal axaadiistae markaa xaddal inkaar gaadhsan oo dacfigoodu badan yahay ayaa kuba sugan marka idlaaqa saxiix lagu idlaaqaa waa idlaaq markaa aan toosnayn weeyo sababna aan ahayn markaa kii taa kutubtaa ku idlaaqay saxiix ka cabiray ama waa tasaahul buu la yimintaa wey tasaahala waa tasaahulshado macnaa wax tasaahul sariix uu ku sugan yuu la yimi alle oo dee ixtiyaad iyo dee si waaqacaydnaan kaba tarjama waaqac inaan waafaqsanayn alladii kii adlaqa idlaaqay calayha calaa kutubi sunan ama bacdigeedba saxiixatan saxiixa ku idlaaqay wadaarimi wlmuntaqa waxaa sharaxay igu sugan in lagu cadfabo marka ibnu maaja halkii oo wadaarimi ay waalxaqu waxay haleeshiiyeen bacdigood ama kuwo kaleba kutubta usuusha addaarimiya imaamka reerka daarim laydhaa loo nisbeeyey kitaabkiisa ayay haleeshiiyeen walmuntaqaa kitaabkaisna isna muntaqa laydhaa ibnu jaarub leeyahay bay haleeshiiyeen oo culimada bacdigood ayaa waxay dee usuusha kuba dareen kitaabka daarimi daarimina waa imaam shahiira oo markaa halkana waxay yaallaba magaciisii isagoo soo dhigtayo wuxuu yidhi kitaab alxaafid abi cabdillaahi maxamed ibni cabdiraxmaan idaarimi waana isweydaar oo dee kale malaa dabcadunbaa isweydaarse sheekha kamay dhacdaysaneen magaciisa waa in dee sababku weeye laydhaan abi muxamedin cabdillaahi ibni cabdiraxmaan idaarimi weeye oo magaciisa cabdullaahi baa laydhaa ina cabdiraxmaan weeye oo boqol iyo shan iyo kontonkii tiraduna dhintay markaa xufaadii waqtigiisana ahaa waa reer shayra oo waxa weeyaan dee reer tamiim ka mida ah, reerkii farasdaq ninka ama shaacirka shayirka dhaadan jirayba weeye markii ay jariir isba gabayeen haddaba markaa imaamkaas kitaabkiisa oo dee say ibnu salaax iyo musnad kaba cabireen axaadiistiisa musnadyaale waa kitaab baabaysan eh markaa kitaabkaasay bacdigood haleeshiiyeen waxaana xaafid ibnu xajar yidhiba sugnanta xagga rutbada kama hooseeyo haddii shanta loo geeyena isagaa ibnu maaja kaga awlaysnaayo aad buu uga fiican yahayba markaa taasba weeye muntaqana sheekh adigu la yidhaha abi maxamed cabdullaahi ibnu cali ayaa la yidhaha oo markaa ibnu jaaruud ayaa isna leh oo almuntaqa min alaxaadiid axaadiistiisna mala aad ba uma sii badnaa isaguna waa kitaab dee uu kuma sameeyey ikhtiyaar iyo intiqaab fiican uu kuba sameeyey marka bacdigood baa usuusha taa kuba daray waxaa kaloo dee markaa taas alxaqu waxaa kaloo muxtamilaba in dee waxa weeyaan halkan dambe aan raacino tasahala waxa tasaahul la yimi aladii calayha ay calaa kutubi sunani adlaqa idlaaqay صaxiixatan wadaarimi iyo de waladii adlaqa calaa sunani calaa kitaabi daarimiyi صaxiixa waxaa kaloo tasaahul la yimi kii ku ilaaqay kitaabkaa daarimi saxiix inuu yahay saxiixan inuu yahay oo waa kaa dee soo naqlinaya bacdigood intay mubaalaqa la yimaadeen saxiixna ku magacaabeen walmuntaqaa kiisna muntaqa ku magacaabay saxiix tasaahul buu la yimi oo halkan dambe uun markaa uu ku cadfan yahay ama uu raacsan yahaybo kii waxa weeyaan calal daarimi ku idlaaqay markaa saxiix ama calalmuntaqa saxiix ku idlaaqay isaguna waa tasaahul baa uu la yimi oo dee axaadiid aan saxiix ahayn ayaa kuba sugan weeye ودونها مساند والمعتلي منha الdي لأحمد والحنضل ودuنha kتubta aynu soo marnay jaamicyaashiiyo sunantaba ah ama jawaamicdiiyo sunanta ah waxa duunkeeda ahaaday oo ka martaba hooseeya xagga rutbada ka waabsan oo duunkeeda ah masaanidu kutub masaaniid la yidhaaho ayaa markaa duunkeeda ahaaday masaaniid waa jamcu musnadba masaanidna kolley dee adigu me saxdees jamci saxiixaba dee musnadna in masaanid lagu jamciye ahaan la idba masaanidna waa tahay kuwa jamciyaano iyadna waa iska jaajisay dee bacdu culamaa luqa soo naqliyeen halkan in yaa la raacin karo dee mufcal mafaacil markaa laguma jamcinayo sida halkan oo kala dhacday haddaba kutub masaanid la yidhaaha ama musnad la yidhaaha oo dee iyaguba aan yara inoo badan ayaa kutubtan duunkeeda ahaatay musnadkuna dee hore oo ataynu kutubtii hore ugu soo aragne waa kitaabka maalan saxaabi kastaba axaadiistiisa gooni ahaan loo sheegayo macnaa dee marka saxaabiintaada soo dhigtay wuxuu axaadiidan ahaa ama la doonayay kitaabkan in laga wariyo halkaa la istiraacinayo iyadoon baab loo eegin iyo waxa uu ku saabsan yahay aan loo eegin taas baa musnad lagu magacaaba sida dee musnadka imaam axmed oo kale iyo masaanida kale ee jirta markaa way ka martabo hoosaysaa buu leeyahay sababtay uga martabo hoosaysaana dee kitaabkan ama bal sunanta ah saxiixayn haddaan iska dhignay kutubta adigu bal kutubtan sunantaaba ah marka ama abwaabta leh kutubtan baabaysan dee waa kan daarimiyaba ay laba socaan muntaqa iyo sadee muwada iyo baabbaab kale markuu ninkii kitaabka lahaa uu baabkan soo dhigto ama tarjamada dhigto tarjamadii waxaa ku sugan dee waa imika masalo ama xukun baa ku sugan wuxuu markaa doonada uu soo qaadanayaa xukunkan uu soo dhigtay wixii u daliilka ahaa de markaasna waxay noqonaysaa waxaan uu deliishanayaa wax xujo u suubada ama daliil noqon kara inuu la yimaado oo inuu wax kasta soo qaato maaha ee xukun buu soo dhigtay uu leeyahay masaladan xukunkeedu waa sida ama dee xukun buu soo dhigtay markaa wuxuu u baahan yahay ama istidlaalna waa la imanaya markaa waa inuu wixii dliil noqon laha ama la xujaysan kari laha inuu sheego ee waxaan xujo u suuban inuu iska daayo ayay isaga dee markaa wadiifadiisu tahay amarka isagu musnadka isagu ururinaya qasadkiisu waxa weeyaanu saxaabigan wixii axaadiisee laga wariyey inuu sheego waayo iminka masale uu xujaysanaya wax ama xukum uu leeyahy daliilkiisu waa kan ma jirto saxaabi buu dhigto marka axaadiistiisii laga warinaya unbuu ururinayaa saa daraaddeed bay kutubta masaaniiddii uga martaba hoosaysaa kutubtan abwaabta ah taasna waa asalkoodu siduu yahay laakiin waxaa dhacay dee nin isagu kitaabkiisu intuu abwaab leeyahay ama macrifadiisoon badnayn xagga axaadiisa ha noqoto ama isagoo iska tasaahul badan la yimi haba noqotee waxaan uga suuban dee ixtijaaj iyo wax ixtijaaj u suubanayba ku soo arooriyey taas bal waxaan ictibaar u suuban shaahidba noqon karin ku soo arooriyeyna way dhacdo waa la arkay nin intuu musnad leeyahay axaadiistii isagoon abwaabba u dejisnayn doonayeyna saxaabigan axaadiistiisa inuu wariyo haddana wixii soo xushay oo axaadiistii markaa roonayd uun ama baabkaa qalbadtii ugu mudnayd uun soo sheego saxaabigan axaadiistiisii ka wariyeyna waa la arkay oo labada qaybadoodta marka hore sidaasay kala ahaayeen laakiin dee mid kasta labada dhinacba mid dee halkiisii sare uga kacay iyo mid hal heerkiisii hoos uga dhadhacay labadaba way ku jiraan oo labadaba way ku jiraan xagga marka la eega dee xukumkana walow ay leeyihiin way kaba horeeyaan kutubtan masaaniidda ah iyo kutubtan sunanta ah markaad xadiid ka qaadanayso isku baad maraysaa waxaad markaa ay ku kala duwayn ma jirto xaggaas waayo haddii dee ninkii doonaya xadiid uu xujaysta inuu kutubtaa ka qaato haddii uu macrifo leeyahay axaadiistii macrifo u leeyahayna xadiidkii uu isagaa hubsanaya saadkiisii hubsanaya ruwaaddiisii baa cadaaladoodiiyo dabdigii hubsan isaalu sanad iyo shuruurdii kala hubsan marka hadduu arka xadiidkani xadiidkee markaa xujo usoo bada ama maqbuulaynaya waa qaadanaya ama sunada ku sugnaada ama musnada ku sugnaado haddii aanu macrifada heerkaasa gaadhsiisnayna dee a'imadii buu u laabmaya ama shuraaxa noqota ama kutubtooda kale oo haddii dee uu cid saxiix yeeshay helo ama xadiidkoo saxiixayn ku suganba uu ku og yahay markaasna waa qaadanaya ama iyada haddaan labadaa xaala midna dhicin xadiidkiisaasun uma qaadanayo ama suna ha ku sugnaado ama waxa weeyaan ha ku sugnaado musnadba waayo haddii kale waxaa dhacaysa xadiidaan xujoba u suuban inay macrifadu ma lahayn inuu qaato oo horta xagga marka leegaya ixtijaajka waa taasoo dee ma aha un kutubtan abwaabtii la leeyahay way ka sarraysaa masaaniidu wuxuu inuu wada maqbuul yahay waataan soo aragnay daciif iyo wax kastaba inay yeelanayaan ee xagga labadooda sabiixba ama labadooda wadiifaas tan kala gunaa ayo midna dee wax xujo u suubado oo xukun buu dhigtay oo daliilo ayuu la imanayay midna axaadiisbun buu urinayay saxaabigan wixii laga wariyaya laakiin mid hoos uga dhacay oo kuwa abwaabtiina waa jiraan oo waxaan xujaba u suuban kitaabkiisii ku sheegay kuwa masaaniidana mid wixii kolba ugu mudnaa un axaadiida ugu xoog badnaa uun ku gaabsadayna waa jiraa isna heerkiisii sare wa kacay waduunahaa taaduunkeeda waxaa dee masaaniidu kutub masaaniida haddaba wuxuu walmuctari ka sarreeya minha kutubta xaggeeda kaga sarreeya waa ka ugu raajaxsana ugu mudani alladii kii weeye liaxmeda sarfigani waa lilwasni liaxmeda imaamu axmed u sugnaaday iyo walxandali isna u sugnaaday xandali ninkaa reer xandala loo nisbeeya ama alxandaliyo waa imaamkii isxaaq ibnu rahawey ama isxaaq ibnu ibraahim kutubta masaaniida kuwaasaa ugu mudan oo imaam axmedna waa aad buu ugu dadaalay axaadiistiisa marka la eega axaadiista ziyaadada ahee saa ku suganaya saxiixayn uu la dheer yahay iyo axaadiida ziyaadada ah ee abi daud iyo tirmidiya ay la dheeriyeen saxiixayn ma kala dacfi badno axaadiistiisu ziyaadadii kama dacfi badno kuwa abi daud iyo tirmidi kuba sugan oo markaa shardigiisu aad u adagay in musnadaade imaamka isxaaq ibnu rahaweyna dee waxa weeyaan amsala ma rawiya can dalika asaxaabi ayuu ururiyaa oo markaa ka ugu ugu xoog badan ama ugu haboon ayuu kitaabkiisa ku seegaabo oo markaa kutubta masaaniida labada musnad ayaa ugu mudan oo dee musnadka imaam axmedna waa musnad madbuuco musnad ahaadna ku madbuuc weeye iyadoo la tartiibiyeyna madbuuc buu ku yahay taasle walmuctali ka sarreeya ee minaaku waa ka mid ah ladii kii weeye liaxmed axmed u sugnaaday iyo walxandali isxaaq ibnu rahawey masala الحكم بالصحة والحسن على متن رواه الترمذي واستشكلا فقيل يعني اللغوي ويلزمه وصف الضعيف وهو نكر لهم makaankan wuxuu inooga dhigayaa masaladan isagoo xasankiina inoo dhameeyey bal haddii xadiid keliya sixadii iyo xasannimadii aynu soo maray ee kala martaba sarraysay lagu kulmiyo oo xadiid keliya lagu wada sifeeyo sidan dee tirmidi had iyo goor ku aragna axaadiidta laga soo noqlinayo xadiidun xasanun saxiix marka kulmintaasi say tahay waxaanu ku khatimi doonaa alfaado saxiixa iyo xasankaba ka dhaxaysa ayuu ku khatimi doonaa haddii ala yidhaaho marka xadiidkii dee isnaadkiiun saxe loo xukmiyo ama xasannimo matniga aan loo xukmin iyadna derajadiisa waxay tahay ama xukumkiisa wuxuu noqonayana uu sheegi doonaa eh, bal hadday suurtagal tahay inta hore ayaan markaa raacina waa masalada qaybta ugu horraysa marka wuxuu idhi alxukmu xukum bisixati sixa la xukumo jawa lxusni xasannimo calaa matin umadii korkii loo xukumo rawahu waxaa wariyaa tirmidiyu tirmidi baa kitaabkiisa ku wariyey oo macnaa la yimi oo taa sameeyey walow dee rag kale ay jiraan oo xataa yacquub ibnu shaybe iyo abi cali tuusi yacni ibnu madini iyo markaa ay yidhahaan cibaaraad saasa ayaa iyagana kaba dhacday ninka u badan waa tirmidi oo taas weeye oo markaa alxukmu xukum bisixati sixa la xukumo iyo walxusni iyadoo laisu geynayo calaa matni matni korkii loo xukumo rawaahu waxaa wariya tirmidi oo markaa khabarkii halkan baa riday waxaa kaloo kitaabka kale uu dee sheekaasi caraaba sharaxa kale in dee calaa khabarkii ay tahay rawaahu tirmidina markaa wasfi ay noqonaysa ama sifa ay noqono markaa alxukmu xukm bisixati waalxusni xasannimo amyo sixa la xukumo calaa inuu wuxuu ahaaday calaa matni korkii matnigaasoo rawaahu uu wariyaa tirmidiyo tirmidi adigu rawaahu tirmidiyo wastushkila waa la ishkaalsaday macnaha waxaa lagu tiriyey wax mushkila inuu yahay oo dee aimadii waxay ku tiriyeen kulmintani mushkil inay tahay sababtu waxa weeye xadiidkii dee xasanka ahaa inuu ka martabo hooseeyo saxiixii ayaynu markaas soo ogaanay xadiidkii marka la yidhaha waa xasan martabadii hoosaa loo sugay haddana marka la yidhaha waa saxiix martabadaas baa la anfiyo martabo ka sarraysaa loo sugay sababay ku dhacaysaa mar keliya uun in xadiidkii marna qusuur ama dee qaasir inuu yahay oo darajada sare aanu gaadhsiisnayn loo sugo marna qusuurkiisii la anfiyo seebay ku dhacaysaa waa ishkaalku halka uu ka yimi wastushkila wey markaa aimadu jawaabo dhowra ayay kaga jawaabeen dee nin wixii la raajax noqday buu ku jawaabay haddana ta ka dambeeyun baa ictiraad muujinayey waana masale aynu dee dhowr ama khusutii oo dhan kusoo arkaynay laga soo bilaabo zarqaani si fiicanna usoo talkhiisinaya ictiraadadooda iyo wixii ka dambeeyeyba marka wuxuu ihi faqiila waxaa la yidhi ibnu baa le yani wuxuu u jeedaa oo macnaa xadiidkan xasankaa uula jeedaa markan uu xasan leeyahay allugawiy macnihii lugawiga ah buu ula jeedaa oo xagga luqada xasan waa ma tamilu ilayhi nafsu walaa ya'baahu lqalbu waa wanaagii uuna wixii naftu ay u ilaalisay qalbina aanu diidahayba weeye marka xaggaa luqada malaha markan dee saxiix weeye xadiidkani xasannimadan uu raaciyey waa macnihii luqada alfaadiisa fiican oo waa uslubkiisa fiicanune wax istilaaxa maaha taas wey marka wuxuu uhi sheekhu waana ictiraad lagu bushiyaye wayalzamu waxaa laazimaya ibnu daqiiqilciid baa ku bushiyey tan oo waxaa ka laazimaya hadalka wasfu daciifi xadiidkii daciifka ahaa hadday alfaaddiisu fiican tahay sulubkiisu fiican yahay in xasannimo lagu sifeeyo iyadoo macnaha luqada loo jeedo wa huwa kaasna nukrun ay munkarun weeye allahum ay cindahu muxadidiinta agtooda xadiidka daciifa hadduu xasana lafti yahay in xasannimo lagu sifeeya horta agtooda munkar buu ku yahay iyo markay istilaaxooda ku socdaanna cidimay odhan istilaaxooda ku socdaan in kastaba alfaadiisa fiicnaatee waa xasan baa lagu sifaynayaa cidimay odhan waana munkar buu agtooda ku yahay una xafido markaasaan idhaa dee ilzaamkani waa ilzaam cajiib oo ma laazimayo marka dee xasan keliya umay ahayn waa marka xadiidkii sixa iyo xasannimo laysu raaciyo ee sixa ay markaa looga sugo ayay xasannimada xaggii alfaada noqonaya oo markan layidee daciifkiibaa in lagu sifeeyay taasi ka laazimaysaa daciifkii waxaa saaraya saxiixdii baa meeshii jirtay marka waa inaanu daciif ahayn mawduucna aanu ahayn baa meesha ku taalla xasannimadii la sifeeyeyna markaa waa xaggii alfaada ee waa markaa kolley walow aanay istilaaxoodii taasi ahayn haddana daciif baa ka laasimayadu inay sixadii baa anfiyaysa haddii xasannim xasannimo keliya la isticmaalayo ayaa daciifkii in lagu sifeeyey ay ka laasimi laydeen marka sixa ay la socoto ee daciif markaa meeshii ma jiro islaamkani ibnu daqiiq abcid ibnu salaaxi laasimiyey meesha adugu markaa dee munati maaha ayuu yidhaah wahuwa nukrun lahum waqiila bal taasi waa jawaab iyo ixtiraafkeeda wixii lagu bushiyey waqiila waxaa la yidhi daalika taas waa sifadan xadiidkii lagu sifeeyey saxa iyo xasanimo ama lagu jamciyey biictibaari tacdaadi sanad waa biictibaari tacdaadi sanad sanadka tirawgiisa fiiradii weeye oo waa maxay xadiidkii baa laba isnaad leh isnaad xasan buu ku yahay isnaadna saxiix buu ku yahay markaa isnaadkii xasanka marka la eego dee waa kaa xasannimaa loo xukminaya isnaadkii labaad marka la eegana saxoosidii baa lagu jamciyo dee waxay ahaydun in wow lagu daro laydhaah xasanun wa saxiix woodii un baa laga gooyey ee wax kale maaho waa xagga sanadka tacdaadkiisa ayay wasfigani ka yimi taasna waa jawaab iyadana walow gees ay saxiix noqon karto marka xadiidku laba dariiq ku yimaado gees baa ictiraad kaga iman kara waana kanoo muxuu yidhi wa fiihi jawaabkan waxaa ku sugan shay-un shay min algubaar oo dee waxbaa ku sugan ama ictiraada waa goorma xaysu meeloo wasfu maakii infarada gooni noqday sifayntii lagu sifeeye saxa iyo xasan mawjuudun buu yahay waa sida kitaabka kale ecraaban boo la isu idaafeeyo ama xaysu meeloo wasfun sifayn saxa iyo xasannimo lagu jamciyey dee xasala uu xasilo manfarada bimanfarada wixii gooni noqday oo waa maxay ictiraadkana bal haddii xadiidku laba sanad leeya waa jawaab sax taasi laakiin xadiidku hadduu sanad keliya leeyahay oo haddana xasannimo iyo saxiixnimo lagu jamciyo in jawaabtani ma soconayso tirmidina waa la arkay isagoo xadiidkii dariiq keliya leh bal sheegay inuu yidhi laa nacrifu ilaa min hada alwajhi qariibun min hada alwajhi uu yidhi haddana xasannimo iyo saxiixnimo uu jamciyey sida dee xadiidkii idaa baqiya nisfu shacbaani falaa tasuumu xasanun saxiixun laa nacrifu ilaa min hada alwajhi calaa hada lafdigu markaas dee iyada tacdaabu ma imanayo jawaab kala loo baahanayaa walow haddii tacdaabu sanad jawaab dee maqbuula ay noqonayso waqiila waxaa la yidhi dalika biictibaari tacdaadi sanadi wafiihi waxaa ku sugan shay min alictiraad ama min algubaar xaysu meeloo wasfu maakii sifaynti in farada gooni noqday oo saxiixii xasannimo lagu jamciyey mawjuudun mid jira yahay waqiila waxaa la yidhi waa jawaab kale oo markaa a'immada qaarkood ku jawaabeenba taa horena waxa weeye ay ku jawaabeen ibnu daqiiqalciid baana leh maa kii yulfaahu la helayo yaxwi isagoo koobaya alculya sifada sare ee idqaankii iyo dabdigii sare ah fadaaka kaasi xaawin mid koobay weeye abadan daa'imba ama laa maxaa la tashakileeyey dunya sifadii hooseen dee musama dabdigayd ee rijaasha xasanka looga baahnaa markaa kullu saxiixin saxiix kastaa xasan xasan weeye laa yancakisu ma xagsoomayana oo xasankasaa saxiixma noqonayo halkana ibnu daqiiqlcid baa aslan ishkaal kaba jawaabay oo wuxuu leeyahay xadiidku hadduu saxiix martabadii gaadho oo rudbadii sare uu kuga sugan yahay ee waxa weeyaan shakili rudbadii hoose intuu gaadhay ayuu ka kor noqday weeyaanoo tii hoosena uu kulansaday uun markaa saxiix iyo xasannimadan lagu jamciyey midi horta waa saxiix xasannimadan la raaciyeyna dee xasannimadii waxay soos imanaysaa saxiixii ninkan itqaanka iyo dabdiga badan liya martabadii xasanka sar soo dhaafay waana laga helay markaa darajadii hoosena waa wuxuu kulansaday uno markaa saxiixi dhammaantii xasan weeye ee laakiin xasan dhammaantii baan saxiixan hadduu xadiidku xasan un ku joogo oonu martabadaa sare gaadhin dee saxiix ma noqonayo ma cagsoomayso markaa xadiidka xasan xasanun saxiix la yidhaah macnaa waa dee saxiixe eh? xasannimadana waa inuu martabada hoosena uu isagu laazimsanayo taasba weeye laakiin de iyadna ictiraadihii muujiyeenoo inuu waxyaalo xasanka iyo saxiixu dee farqa yeelanaya cinda markaa tirmidi xadiidka xasankaana uu u shardiyo wujuuh ama durub kala duwan in lagu wariyo saxiixa si aanu u shardiyin marka agtiisa saxiix xasani markaas dee waxaa dhici karta inaanu saxiixa iyo xasaniyad san oo kale aanay u dhicino xadiidkii saxiixa durubta cabdiday uma shardiya kan xasankana khaasatan xasan likayrihi u shardiya bal markaa kullu saxiixaasud markaa waqiila waxaa layidhi maa yulfaahu waa se i taale maa talqaahuma oo sida dee nusqooyinka qaarkood taale waxaad la kulmaysaa adugu yaxwi isagoo koobaya ood helayso weeye waa isla macnowne yaxwi alculya sifadii sare isagoo koobaya fadaakaasi xaawil mid koobay weeye abadan daa'imba laa maxalata lidunya sifadii hoose dee xasanka martabadiisa ahayd kullu saxiixin xasan weeye laa incakis jawaab kale waqiila waxaa la yidhi haadaakan macnaha kaadaadna waa sifaynta xadiidkii xasannimo iyo saxiixnimo lagu sifeeyaa xaysu meel weeye ra'yun ra'y waa ijtihaad ninkii muxadidkaa ijtihaadkiisi yaltabisu u galay oo ninkii muxadidkaaba ku taradidsan talow ninkanima rijaalu saxiix ba oo martabadaas u gaadhay isaga weli ma gaadhsiisnaa isagii wax umay kala raajax noqon markaas buu xasan iyo saxiix ku wada sifeeyo markaa tan xaqeedu waxay in aw lala yimaado tardiid keenaysa oo la yidhaha xasanun aw saxiixun ee markaa awdii baa la gooyey taasna waa jawaab markaa uu leeyahay bacd ala'ima ay leeyihiinba ama ibnu kasiir jawaabtiisii weeye waqiila waxaa la yidhi haadaakani waa sifaynta xadiidka xasannimo iyo saxnimo lagu sifeeyey waa xaysu meeloo ra'yun ijtihaad yaltabis uu dheeh galo marka wuxuu ihi wasaaxibu nukbati daa'in infarad isnaaduhu watani xaysu ducadadu adigu jawaab labadii ibnu daqiiq alciid iyo ibnu katiir ka kooban marka wuxuu ihi wasaaxibu nukbati kitaabka nukba la yidhaha ninkii lahaa waa xaafid ibnu xajare qaala